yuwaxadu maca ifraadihi waa xukunkii afraad xukunkii shanaad marka xukunkii shanaad wa minhaa axkaamtii faacilka waxaa ka mid ah nawshaniya yejibu waxaa waajibaya taniihu lficli ficilka la dhadigayntiisa ficilka la dhadigayntiisa waajiba in la dhadigeeya waajiba ficilka bitaa intaana lagu taniifiyo taadaasoo saakinatin reeban taadaasoo fii aakirilmaadi maadiga aakirkiisa ku sugnaatay iyo wa bitaa lmudaarici mudaarica taadiisa in lagu taniifiyo taadaasoo fii awalilmudaarici mudaarica awelkiisa ku sugnaatay idaa kaana alfaacilu waa marka faacilku uu ahaado mu'anafan ku la dhadigeeyey mu'anafkaasoo xaqiiqiya taniisi dhadigayntiisu xaqiiqo ay tahay axkaamta faacilka waxaa ka mid ah xukunkii shanaad ah waajib waxaa ah ficilka in lagu daro calaamatu ta'niis calaamad tusayda faacilku inuu mu'anaf yahay ficilku hadduu maadi yahay calaamadaas waa ta reebanoo aakirka ka gelayda qaalat imra'atun qaalat hindun waa ta reebanoo aakirka ka gelayda qaalat hindun qaalat imra'atun haddii ficilku mudaaric yahana waa ta xarakaysanoo awalka uga jirta taquumu hindun taquumu hindun taquulu hindun waa waajib in ficilka lagu daro calaamatu taniis calaam taniisku muxuu noqonaa haddii ficilku maadi yahay waa ta reeban oo aakhirka uga jirta qaalat indun haddii ficilku mudaaric yahayna waa ta xarakaysanoo ficilka lagu bilaabana xarf anitaah sidaasaa waajiba marka hal shay waa inaad ogaato marka ay waajibka noqonaydo in calaamatu ta'niis ficilka lagu daro afar shardi waa in la helo laba shardi matniga ku dhiga shardiga koobaad faacilku waa inuu muanaf yahay waa o shardiga labaad xaqiiqiya taniif muanafnimadiisu waa inay xaqiiqa tahay muanaf xaqiiqiya taniif waxaa la idhaha maa lahu farjun waa wax farjile oo muqaabil u ah mudakr mudakara ka soo horjeeda waa shardi labaad ee haddii muanaf uu yahay faacilku laakiin taaniidkiisu uu yahay majaaziya taaniid hadaad rabtana taada waa ku dari kartaa haddaad rabtana waa ka day kartaa haddaad rabtana taada waa ku dari kartaa haddaad rabtana waa ka day kartaa waxaad dhihi kartaa ashamsu hadda waa muanaf alardu waa muanaf laakiin taaniif xaqiiqiya maaha wax farjila maaha mudakerna kama soo horjeedo saas darteeda waxaad dhihi kartaa dalacat الshamsu waxaad kaloo dhihi kartaa dalaca الshamsu dalacat ah, الshamsu taala waa ku dali kartaa waana ka day kartaa dalaca الshamsu tadlucu الshamsu aad dhihi kartaa yadlucu shamsuna aad dhihi kartaa taada waana ku dari kartaa waana ka day kartaa waajib kuguma ah waajib kuguma ah waa shardiga inuu yahay xaqiiqiyutaniis markay kugu waajibayso laba shardina sharaxaa kuugu daray labada shardioo kaa maqanna sharaxa kuugu daray oo wuxuu ka qabtay idaa kaana alfaacilu mu'anafan markuu yidhi fiiri xaqiiqiyan uu ku yidhi horta muanafku waa inuu huwa maa lahu farjun muanaf xaqiiqiya waxa la idhaha wixii farjile mutasilan bificlihi waa kaasaa shardigii saddexaad mutasilan muanadkaasoo mutasilan la xidhiidha bificli waa inaan la kala faslin ficilka iyo faacilka oo ay isla xidhiidhaan qaalat hindun xadarat imraatun alqaadiya xadarat imra'atun alqaadiya xadara iyo way isku xigaan iyo faacilka oo imra'atun waa inaan la kala fasliyo haddii la kala fasliyo waajib ma daad rabtana taada ku haddaad rabtana taada ka da inaad ku dartaana fiican haddaad kala faslido waxaad tidhi xadaraalqaadiya imra'atu fiiri faacilka dib u dhig soo hormari mafcuulka xadaraalqaadiya imra'atun xadara oo ficilkiiya iyo faacilkii oo imra'atuna maxaa udhaxeeya alqaadiya oo mafcuul bihigiiya waajibkumaan mar haddii la kala fasliyo ficilka iyo faacilka taada waad ku dari kartaa waadna ka dayi kartaa maxaad dhigi kartaa xadarat اlqaadiya imra'atu maxaad kaloo dhihi kartaa xadara alqaadiya imra'atu marka shardigiisa saddexaad ku noqday mutasilan bificli waa inuu ficilka la xidhiidha shardiga afraad walam yakun ficluhu nicma walaa bisa ficilka faacilkaas rafcisana nicmo iyo bisa waa inuusan ahayn hadduu nicmo iyo biso yahay haddaad rabto taada waa ku dari kartaa haddaad rabtona waa ka nicma almar'atu aad dhihi kartaa nicma almar'atu haweeney ayaa nimco lahaatay taadana waad ku dari kartaa nicmat lmar'atu bi'sat lmar'atu bi'sa almar'atu afar shardi markay waajibaysa koow faacilku waa inuu yahay mu'anas labo waa inuu yahay xaqiiqiyu taniis saddex waa inuu yahay muttasilan bficli afar wa anlaa yakuuna ficluhu nicma walaa bi's afartaa shardi marka la helo waa waajib in calaamatu taniis lagu daro qaalat hindu ma dhigi kartid qaala hindu luqa daciifaa jirta oo la yidhaha qaala fulanatu a la yidhaha qaala fulanatu midaa laga maqla qaala fulanatu qaala fulanatu mogta lama ogole maxaa la rabay qaalat fulanatu mar kaluu waajibaa ficilka in calaamu ta'niis lagu dara taas waxay ahayd faacilkii oo isim daahira ah mar kaluu waajib noqdaa in ficilka calaamu ta'niis lagu daro waa goorme ayadana sharaxaa kuugu daray fiiriya wa taquumu hindunu ka qabtay fiiriya haadaa mihaalu mudaaric wakadaa yajibu ta'niisu idaa usnida ilaa damiirin muttasilin caa'idin ilaa mu'anafin haa'ibin xaqiiqiyan kaana aw majaaziyan haddii faacilku u noqdo damiir mustatira oo muanaf u laabana waa waajib cala fani ficilka in lagu daro marba haddii uu noqdo faacilku damiir mustatira ah oo u laabanaya muanaf muanafka hadduu rabo majaazi tamiisa noqdo hadduu rabana xaqiiqiyu tamiisa noqdo waa marka labaaday waajib wakadaa yajibu tamiiu sidaasoo kale ficilka in loo dhadigay waajibtahay goorma idaa uslida ilaa damiirin muttasilin damiir mustatira ah loola jeeda haddii ficilka loo tiriyo damiir mustatira caaidin ilaa muanain aa'ida oo u laabanaya muana aa'ida haddiiba faacilku noqdo damiir mustatira oo muana u laabanaa lama kala qaado markaas xaqiiqiyu tamiis iyo majaasiyu tamiis maxaa leedahay ashamsu qoraxdii dalacaad waa soo dhalatay iiri ma dhihi kartid ashamsu dalaca iiri faacilkii muxuu laabanaa dalaca ashamsu u laabanaa waana najaasiyu tamiis weliba waa waajibna tada ku darta mar hadduu damiir mustatiroo muanaf u laabana noqdo hindun qaamad ashamsu dalacad tadayna ku dartaa waa waajib markaas marka laba goor ayay waajib tahay ficilka in calaamu taniis lagu dara tan koobaad waa markuu isim daahiraya oo muanaf ah xaqiiqiyu tamiis ah ficilkiisa la xariira ficilkuna nicmo iyo bisa usan ahayn afartaa shardilay waa markuu isim daahiraya facilku marka labaadna damiir muanaf ah oo u laabanaya muanaf hadduu rabo majaaisutanita noqdo muanafka waa waajib ayada waa waajib wa minhaa axkaamtii waxaa ka mid ah nowshaniya yejibu waxaa waajibaya taniiu ficli ficilkii la dhadigayntiisa bitaain taa lagu dhadigayo taadoo saakinatin reebantaada fii aakhiri maadi maadiga aakhirkiisa ku sugan wabitaa mudaarici mudaarica tadiisii lagu dhadigeeyo taadaasoo fii awlilmudaarici ku sugan waa goorma idaa kaana alfaacilu hadduu noqdo mu'anaan mu'ana mu'anadkaasoo xaqiiqiya taniisi taniidkiisa xaqiiqa loo nisbeeyey mutasilan bificlihi walam yakun ficluhu nicma walabis wadaalika tusaalihi naxw qaamat way istaagtay hindun afartii shardi waa laga helay hindun waa mucanaf waa xaqiitamiis ficilkii waa la xariirtaa ficilkuna nicmo yabisoma maadi way ficilkiiy ta aaqilka uga dar qaamatan mudaaric hadduu yahan awalka uga dar wa taquumu waa istaagahinta wayajuusu waxaa bannaan tarku tahay taada in laga tago waa goorma in kaana alfaacilu faacilku hadduu yahay majaas iyo tamiis naxwo dalaca shamsu dalacati shamsu labada waa banaanta hmm iyo wa qowlilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeya ilaah uu yidhi wamaa kaana salaatum gaalada salaadoodu ma ahan cindalbeyti kacbada agteeda xaalo ay tahay salaadu ilaa mukaa'an foori un ma ahane iyo wa tasdiyatan sacbin ah, foori iyo sacday meesha ku hayan salaad maaha gaalada kuxood ah, meeshaan kusoo tukaa leey ah, mushrikiinti wamaa kaana ir hadda kaana waa ficil ficilka mar haddii laga hadlaayo faacil kaana isimkeedu waa la mid maxaa agga macnaha faacilu ka yii ah. agga macnaha faacilu ka yahi kaana isimkeedu saas darteeda hadda fiiri kaana isimkeedu muxuu noqday salaatu waa muanaf taar ku jirta soomaa ah, laakiin hadda ma aha muanaf xaqiiqi lafdiga unbaa ta uga jirtaa kaana a ilah yidhi ma dhihin kaanat fiiri taa laguma darin waa laga day karaa mar haddii faacilku yahay majaasi utamiis wamaa kaana salaatuhum gaalada salaadoodu ma ahaanin cindalbeyti kacbada agteeda xaalo ay ahaatay ilaa mukaa'an foori un ma ahanin iyo wa tasdiyatan sacbin marka kaana ta laguma darin ilaa ma ahan xaqiiqiyo taniis ficilkii ta laguma darino kaana hadda waxa noo miaaliyey ayadoo faacilku mfrad yahay ka waran faacilku hadduu muan noqdo ama jamc noqdo halkaanuu kaga waramaya wa xukmu muana muanaa xukunkiisa iyo walmajmuuci kii la jamciyey xukunkiisa jamca taصiixin صaxiix yeelid jamceedna la jamciyey xukmu mfradi mfradka xukunkiisa wey muanaha iyo jamca oo ah jamcu taصiixa jamcu taصiix waa labo waa jamcu dukrsaalim iyo jamcuna saalim labadaasaa leedaha jamcu tasxiix musanaha iyo labada jamcu tasxiix mufradkay lamidii haddii uu yahay musanuhu mudakr ficilka mudakr calaamad laguma dari karo haddii uu yahay musanuhu muanasna ficilka waa in calaamad lagu daro jamcu hadduu yahay jamcu kusaal ficilka calaamad laguma dari karo jamcu hadduu yahay jamcuna saalim shuruudiina la helana waa in calaamad lagu daro marka waxay marayaan mufanaha iyo labada jamcu tasxiir mufanaha mudakerka mufanaha muanafka jamcu mudakaru saalim jamcu saalim mufradkoodii lamidii kii ficil mufradkiisa ta lagu dari jiray ficilkana waa lagu daraa kii aan lagu dari jirinna lagu darin wa xukmu muanaa muanaha xukunkiisa wlmajmuuci wa xukmu lmajmuuci kii la jamci xukunkiisa jamca tasxiix xukmulmufrad waa mufrad xukunkiisa fataqulu waaad leedahay qaama zaydani labadii zayd ay taageen qaama calaamad kuma deli karto maayl aacilkiya mudakere wa qaama zayduna zaydyaalka badnaa ay taageen qaama ta kuma deli karto calaamutamiis maxayl faacilkii wuxuu noqday jamcu kalsaali wa qaamat ilmuslimataani labadii gabdhood oo muslimaadkaada ay taageen tada inaad ku dartaa waa waajib qaama maayl afartii shardi waa laga hela faacilku waa muanaf waa xaqiiqi tamiis ficilkii wuu la xiriiraa ficilkii iyo faacilkeeda lama kala fasi waa inaad ku darto wy waqaamat ilmuslimaatu gabdhihii muslimaadkaa istaageen qaama inaad ta ku dartaa waa waajib maxaa afartii shardi waa laga hel almuslimaatu wa amaa jamcu taksiiri jamcu taksiirka fa xukmu xukunkiisu xukmu majaasiyi taniisi majaasiyu taniisku lamid jamcu taksiirka xukunkiisu wuxuu lamid yahay majaasiyu taniiska xukunkiisa majaasiyu taniis maxaan soo ogaanay in lagu daraana banaan in laga daayaana banaan kana waa nuuciio kale taquul waxaa leedaha qaama rijaalu raggiyaa istaageen wa qaamat irijaalu raggiyaa istaageen waa dhigi karta taa waa ku dari karta taa darabta ku dar darabta ka daa jamcu tagsiir waxaa leedahay wa qaama alhunuudu hindooyinkaa istaageen waa jamcu tagsiir oo muanasa taada waa ka dayi karta wa qaamat ilhunuuduna waa dhigi karta waa ku dari karta axkaamtii faacilku wadaa minhaa axkaamtii faacilka waxaa ka mida ah xukunkii lixaad u yahay ama alasla sida haalibka asalka waxaa loola jeedaa haalib sida badan wey ama alasla sida haalibka ah fiihi faacilkana haalibka ku ah an yeliya waa inuu la xariirsado ficlahu faacil asal waxa u ah macnaha waxaa haalibahoo badan inaan la kala dhex gelin ficilka iyo faacilka waa in ficilka uu ku xibsado faacilku mafcuulkuna uu ka sii dabamaro marka faacilka tartiibta sidaasa asal sidaasa asal sidaasa asal wa minhaa kaanti waxaa ka mid ah an alasla asalka fiihi faacilka wa asalka an yeliya waa inuu la xidhiirsado ficlahu uma yudkara waa in la sheego almafcuulu mafcuulka kadib waa in mafcuulka la sheego naxwu wa waria sulaymaanu nabi sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda nebi daawuud dhaxlay nebi daawuud uu wuxuu ka dhaxlay cilmigii iyo nabinimadii uu ka dhaxlay wa waria sulaymaanu daawuuda ficilkii waria wey sulaymaanu waa faacilkii daawuuda waa mafcuulkii sidaasa asal waa in ficilku horeeyo faacilku ku xigo mafcuulku ka dambeeyo sidaasa asal waqad yataakaru faacilu faacilki inuu dib maraa dhici karta waa la arkaa waa dhici kartaa mase badna qad mudaaric hadday gasho maxay faa'iidayn jirtay taqliil iyo takfiir soo maaha tanu taqliil ay faa'idaynaysa faa midii taqliilka faa'idaynaysa waa la arkaa mase badna wey waa dhici kartaa mana badna wey waqad yataakaru faacilu faacilki inuu dib maraa la arkaa inuu ka gadaal maro ficilka oo mafcuulka uu ka gadaal maro aan rabaa mafcuulka inuu ka gadaal maro awla faacilka waa ka gadaal mari jiray mar walba faacilku ficilka ka gadaal maraa ee mafcuulka inuu ka gadaal maraa la arkaa waqad yata'akharu lfaacilu faacilka inuu gadaal maraa la arkaa oo uu mafcuulka ka gadaal maro wayataqadamu lmafcuulu mafcuulkiina uu hor maro oo uu ka hor maro saasaa la arkaa jawaasan ta'aquran gadaalmarid taarkaasoo jawaasan daa jawaasin banaanaansho u saaxiiba waxaa la arkaa in faacilku uu mafcuulka ka gadaal maro gadaalmarid oo jaa-is oo aan waajib ahayn oo wax waajibiyey aan la arag wax waajibiyey lama arko waa iska tawasuc fi lkalaam hadalkaa la yska waasacsana naxwu walaqad jaaa aala fircawna wallaahi qad xaqiiqe jaaa waxaa u yimid aala fircawna fircoon iyo eelkiisii annuduru kuwii digaayeen rusushii u digaayeen u yimaadeen walaqad jaaa waxaa u yimid aala fircawna fircoon iyo eelkiisii annuduru kuwii digaayeen fiiri hadda jaaa waa ficilkii faacilkiina waa annudur yaa u dhaxeeya mafcuul biigii oo aala ah ficilkii waxaa ku xigsaday mafcuulkii aacilka waa gadaalma wax waajibiyeyna lama arko hadde waa iska banaanta wujuuban wa taaquran inuu gadaal maraa la arkaa taaqurkaas wujuuban waajiban waajib ah waxaa dhici karta faacilka inuu mafcuulka ka daba maro ka gadaal maridaasuna ay waajibta waa dhici karta waajib ay naxw shagalatnaa waxaana mashquuliyeen amwaaluna maalyaalka iyaga yidha munaafiqiinta shaqalatnaa waxaana mashquuliyey oo jihaadka naga mashquuliyey amwaalunaa maalyaalkeennii hadda fiiri shaqala waa ficilkii taadu waa calaamatu ta'niis ilaa maxaan soo nidhi jamcu taksiirka hadduu faacil noqdo ficilka ta waa lagu dari karaa sooma dil raban waa laga dari karaa waa tan aayaddan aad haysata maalun waa mufrad weliba waa mudakr jamcu taksiirkaa amwaalna waa jamc faacilkii marka maanta wxuu noqday jamcu tafsiir waa lagu dari karaa markaa ta ku dar shaqaalaad shaqala waa ficilkii ta'da waa calaamu tamiir naaduna waa mafcuulu bi naadu waa mafcuulu bi waa damiir mutasila mafcuulu bi amwaaluna waa faacilki amwaalu mudaaf naada waa mudaaf iley marka waa waajib luq carabi ahaan uma banaana oo maxaa la diidaya in lasoo hormariyo faacilka oo la yidhaha shaqalat amwaalunaa maalyaalkeenni waana waana mafcuuliyeen iyaana annaga ah, shaqalat amwaalunaa iyaana oo maxaa waajib ka dhigay horad usoo qaadata horad u soo qaadatay haddaadan iska halmaamo qaacido markaan damiirka ka leyn waxaad soo qaadatay wamataa amkana an yu'taa bidamiiri mutasila falaa yajuusu an yu'taa bihi munfasila ila fi masalatayn salmiihi untu marka waa ayadii labadii maslena ma labadii masle ma marka ma banaana damiirkoo mutasil laga dhigi karo in munfasil laga dhigo haddii la yidhaha faacilka la hormariyana maxaa ka imaana in damiirkiiba laga dhigo munfasil labadii maslena ma marka waa waajib waa waajib waajib haddee naxwo markaa jiro waajib naxwiyaa le waajib naxwiyo wa ah, macnaha luqada wax kale kuma banaana wey haddaba sideedaba naxwe iyadoo la joogo markaad maqasho shaygan waa waajib luqada wax kale kuma banaana wey carabiga laakiin fiqi iyo marka la joogo waa waajib haddii lagu yidhaahdo haddaad ka tagto waa ku dambaabayaha laga hadla markaa marka labada waajib kala galo ah, waajib sinaaxiyaa la ydhaka waay wa naxw miaal kale oo faacilkii inuu gadaal mara ay waajib tahay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu wadkur sheeg nabiga subanow id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigiis markii ilaahay imtixaanay nebi ibraahim nebi ibraahimna uu imtixaankii ku guulaystay bal dadka uga sheeke dadka ku dayda nebi ibraahim iyo darajadii ilaahay gaarsiiyey waid ibtalaa ibtalaa id waa darfu limaa madaa min azamaan waxay tusaydaa wakti tegey waktigaa nabi ibraahim la imtixaanay wakti soo socdo miya imtixaanku wakti soo socdo miyuu dhaca maya wakti horo tegey wey ah. wakti tegey wey ah. marka ficil maxduufay ku tacalluqay oo ah wedku waa darfu zamaan mabniya ibtalaana waa ficilkii maadiga ahaa ilaahaa imtixaanay wey ibraahima waa mafcuul bihi soo hormar rabbuna waa faacilkii oo gadaal maray rabbu mudaaf haadana waa mudaaf waajib ka dhigay waxaa waajib ka dhigay haddii faacilka la hormariyo oo layidha waidibtalaa rabbuhu ibraahiima oo rabbida la hormaro xag ka imaana cawdu damiiri calaa mutaakirin wa rutba wadalika laa yajuusu ilaa fii sittati masaa'ila lixdiina tanu ka mid marka ma banaana ma banaana waayo halkaas waxaan ku ogaanay ayadoo faacilkii uu mafcuulka ka gadaal marayo iyo ka gadaalmaridaasu inta ay u qaybsamayo waa jawaas iyo wujuub hadda waxaan gelaynaa faacilkii oo ficil waxaan rabaa mafcuulkii mafcuulkii mafcuulkii hadda faacilkama hadlayno mafcuulkii oo ficilkii faacilka hore ka mara awal tartiibka huwa ficilku ha u horeeyo faacilku ha ku xigo mafcuulku ha u dambeeyo faacilkii onta ka tilaabsaday ficilka iyo faacilka meesha horeeyda degan hadda laga hadla mafcuulkii wey mafcuulkii ayaa ka tilaabsana ficilki iyo faacilka labadaba oo uu ka wada hormara horuu fariisana waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulku inuu hormaraa la arkaa cala alficli uu ka hormaro walfaacilna uu ka hormaro jawaasan taqaduman horumarid taqadumkoo jawaaza daa jawaazin banaanaasho u saaxiibka oo wax waajibiyey aan la arag ah, wax waajibiyey lama arko sidaasaa dhici karta mafcuulkiiya hormara wuxuu ka hormaraa ficilki iyo faacilka labadiiba waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulku inuu hormaraa la arkaa cala alficli uu ka hormaro walfaacilna uu ka hormaro jawaasan waxaa tidhaha taqaduman hormarin taqadumkaasoo jawaasa daa jawaasin banaanaasho u saaxiiba naxw fariiqan koox kadabuu gaaladan waa beeniyeen koox nabi ambiyadii ka mid a wa fariiqan kooxna yaqtuluuna waaba dilaayeenba waa dileen ha isku dhihin waa dileen waa maadii mog yaqtuluuna waa ficil mubaaric waa dilaayaan ha isku dhihin maxaa hadda kadib dili maayen waa hore laayeen meel u dhaxaydaa lagaa raba xikaayatul xaala leedahay xikaayatulxaal waa inaad barato waad dileen hadhi ila yaqtuluun waa mudaaric maadi lagama macnay karo hadda kadib ay dilayaan ay isku dhihin hadda kadib dili maayo waa aralaay hadda kadib nabi maa lasoo dira yaa la dila wax nabiga horta nool ma la arka hadde war fiirsada war fiirsada ha degdeginina nabi nool ma jira nabi ciisa nool isagana la dili ma wax dili kara lama arko hal nabiyaa nool jiisa wax nabiyo hadda nool hal nabiya laga arka isaguna samadu jira aakhiru zamaankuu soo degaa lamana dilaayo isagaaba hogaamiyaa awood weyna alla siinaya iyo gargaar weyn ambiyadan waa ambiyo horoo la laayay soo ma jeedi marka yaqtuluuna waa ficil mudaaric waxaa lagaa rabaa inaadan dhihin hadda ka horay inaadan dhihin waa laaye inaadan dhihin hadda kadib laynaya macno udhexeeya lagaa rabaa xikaayatulxaala leedahay maxaa leedahay fariiqan koox kadabuu waa beeniyeen taaso iska maanta waa fuuga wa fariiqan kooxna yaqtuluuna waa dilaayeen waagii ay dilaayeen waagii ayay dilaayeen marka hadda maxalushaadkaan ka rabna waa halkee fariiqan kadabu kadabu waa ficil iyo faacil kadaba waa ficilkii maadigaa wawduna faacilkii mafcuulkeeda aawe waa ka horaya fariiqan tu yqtuluuna waa ficil iyo aacil waa afcaal khams yaqtulu waa ficilkii faacilkiina waa wowda fariiqanta ka horeydaana waa mafcuulkeeda marka waa mafcuul hormar labada ficil mafcuulkaa ka hormar wax waajibiyayoo qaacidaho ma jirto wawujuban waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulku inuu hormaraa la arkaa soo qadaro taqaduman hormarin taqadumko wujuban waajiban oo waajib ah naw wayuriikum ilaahay wuu idin tusaa aayaati aayaadkiisa fa aya aayaatillaah ilaahay aayaadkiisa keebaad tunkiruuna inkiraysaan fa aya aayaatillahi tunkiruuna qaara waxaa ka maqan allah iyo tunkiruuna nusqooyinka si looga tagana waa allah waaba mudaaf ilaygii aayaati mudaaf allahi mudaaf ilayh see mudaafkii loo qora mudaaf ilayh looga tega fa aya aayaatillahi tunkiruuna wyuriikum allah waa idin tusaa aayaatihi yurii waa ficil mudaaric faacilkii waa huwa laba mafcuulay qaadaneen kan koobaad waa kaasa kan labaadna waa aayaati faaya aayaatilahi tunkiruuna ayadan waa mafcuul bihi muqadama yaa nasbina ayada waa mafcuul bihi aya mudaaf aayaati mudaaf ilayhi aayaati mudaaf allahi mudaaf ilayhi tunkiruuna waa ficliga faacil afcaal hams wowda faacilkiya mafcuul bihigeedii waa ayadan ah. ayadan waxaa nasbinaya tunkirun hmm. tunkiruna nasbinaya walibna waa waajib inay saas uga horayda maxaa dhacay waa ismu istifhaam waxaa jirta asmaa la yidhaha lahaa sadrulkalaam asmaa sadaara leh sadaara macnaheedu waxay tahay horay inay maraan caamil ka horeeya kuma camal fali karo ah. oo aan xaraf jaar ahayn ama mudaaf aan ahayn kuma camal fali karo caamil ka horeeya oo aan xaraf jaarna ahayn mudaafna ahayn ma ka hormari karo mogtaa mudaaf iyo xarafka jaara iyaga waa inuu ka dabamara waxay ku camal falayaan laakiin caamil kaloo ku camal fali kara ma jiro asagoo ka horeeya asmaadan waxaa la dhaha lahaa sadru lkalaam kalaamka awelkiisay leedahay waxaa lagu leeyahay asmaa sadaara leh isimkaanu sadaaru iska leeyay macnaheedu waa maxay kalaamka uu ku jiro waa in u horeeya jumlada uu ku jiro kalaamka waxaan ula jeeda jumlada uu ku jiro waa inuu caamilkiisa ka horeeyo caamilkiisa waa inuu ka horeeya caamil ka horeeya kuma camal fali karo oo aan ahayn xarajaar mudaafna aan ahayn marka waa ismu istifhaam ayadu waa tafiiri sidaan u macnayna fa aya aayaati lah ilaahay aayaadkiisa kee waa su-aal war waa kee midka aad tunkir una inkirayda kead inkiri karta waa istifhaam wuxuu yidhi لأنa isم ااstifhaam ismu istifhaamka lahu waxaa u sugnaaday satru اkalaam kalaamka awalkiisu iska leey macnaha jumlada uu ku jiro waa inuu awelka ka gala caamilka ku camal falaya waa inuu ka dambeeya mar hadduusan xaraf jaar ahayn ama mudaafan lix xugunuu soo sheegay soo maahan saddex xugunuu ka tegey xugunka toddobaad waxay yidhaahdaan culummadu yjuusu xadfu caamilihi faacilka kaamtiisa waxaa ka mid ah jawaasu xadfi caamilihi liqariinati caamilka ku camal falay faacilka in la xadfaa banaan haddii calaamad la helo jawaasu xadfi caamilihi caamilkiisa in la xadfaa banaan liqariinatin haddii calaamad la helo qariina haddii la helo maala nfyaad uga jawaabe waxaa u yidhi qofa wuxuu yidhi maa jaaa axadun hal qof maanta ma imaan saciidaana yimid ah. dadaa la sugayey saciid waa yimid isagu intii kale ma imaan mida inta istaagu yidhi maa jaaa axadun hal qof ma imaan maxaa leedahay balaa saciidun aad leedahay caamilka wa iska xadfaysa balaa saciidun nafyigaasaad uga jawaabe balaa saciidun maya waa yimi saciida yimi ah. muxuu yidhi ma jaa axad raawi qof maanta ma imaan maxaa leedahay balaa saciid maya maya inuusan imaan warkeed bada saciidaa yimid ah. waxaa lamida ah istifhaam oo kale waxaa lagu yidhi man saafara saciidaana safay man saafara maxaa leedahay saciiduna iska leeda faacilkaad sheegaya ficilka sacad la horaa loogu dhawaaqay saciidun ajle marka waa bannaan yahay in caamilkiisa la xadfo ku darto doba wey sideed laa yatacadad faacil ma tacadudo alfaacil laa yatacadad abarku waa tacadudaa hal mubtadaa shan khabar qaadan kara laakiin alfaacil laa yatacadad faacilku ma tacadudo ma jiro ficil laba faacil qaata ficil laba faacil ma qaadan karo way dhici kartaa in la isku cadfo oo faacilka wax lagu cadfo maala waxaad tihi ishtaraka zaydun wa